بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفك وحكاه لدونا أحكام الوصية الصحيحة wasiyadii eh, saxiixa ahayd axkaamteedii gaar ahaan qaybtii lafdiga ahayd axkaamta wasiyada waa saddex qaybood lafdiya wa macnawiya wa xisaabiya qaar lafdiga ku saabsan eraygan qofkan wasiga uu ku dhawaaqayo ama muusiga ah, lafdigu adeegsanayo iyo macnawiyatin qaar macnaha ku saabsan iyo xisaabiyatin qaar xisaab uu ku saabsan marka kaa u dambeeya xisaabta ah uu ka tegey wuxuuna ku bilaabay kii lafdiga ahaa uu fasalkan kaga hadli doono marka wuxuu ihi raximah اllah awsaa idaa uu dardaarmo bishaati neef ariga ah hadduu dardaarmo oo iska ilaaqo tanaawala wuxuu keensan doonaa neefka ariga magaciisu sagiirata aljuthati neef jidhkiisu uu yaryahay wa kabiiratahaa iyo mid jidhkeedu weyn yahay saliimatan mid bed qabta wa maciibatan iyo mid ceebaysan da'nan ido iyo wamacsan riyo wakadaa waxaa la mida dakarun labbaa la mid ah neef adhi oo lab ah fil asaxi muctamad haddaan qabanno laa sakhlatun maqashiise maya oo ma soo gelayso neefkii adhiga ah magaciisa wa canaaqun iyo waxartii fil asaxi muctamad haddii aan qabanno wuxuu ku yidhi haddii uu neef adhi ah u dardaarmo neefkii adhiga ahaana uu iska waxaa soo hosgelaya kii yaraa iyo kii weynaa kii caafimaadka qabay iyo kii xanuunsanayay ama ceeb lahaa neef ida ah neef riye ah neef lab ah iyo mid dadigah intaba laakiin waxaan soo hosgelaynin waxartii iyo maqashii sakhla waa maqashi waa adhiga yaryar ama ida ha ahaado ama riye ha ahaado ayaa sakhla la yidhaahdaa canaaqna waa neefka ariga ah ee riyaha ah ee yar ee weliba dhadiga ah waa waxarti kuwaasi ma soo hosgelayaan maxaa yeele magaca shaad kuma rubooyo da'doodaa yar saa darteed magacii ma keensanayo waxaana daliil u ahaa inuu magaca ridu intaa aan soo tilmaannay uu keensanayo xadiidkii nebigu yuhi calayhi الsalaatu wasalaam markuu sekada ka hadlayay fii arbaciina shaatan shaatun afartan neefoo ari ah waxaa ka waajibaya shaatun neef ari ah shaatadaas waxaa lagu xambaaray dhammaan anwaacdii shiyaahda oo idil lab iyo dhadigba waayahay marka afartan neef oo ari a ah marka la yidhi kii weynaa iyo kii yaraa kii jidhkiisu weynaa kii jidhkiisu yaraa kii nabad qabay kii xanuunsanaa ida iyo riyo lab iyo dhadig inta way soo oskaleen wuxuu idhi walow qaala haddii uu dhaho acduuhu waxaad siisaan shaatan neef ariga ah min hanami arigayga ka siiya walxaal laa hanama lahu wax ariga uusan u sugnaanin qofka muusiga ah laqad way buraysaa wasiyadii wain qaala hadduuse dhaho acduuhu shaatan neef ariga waxaad ka siisaan min maalii xoolahayga isla markaana wax ariga uusan lahayn ushturiyad lahu waa loo soo iibin doonaa neefkii ariga ahaa wuxuu ku yidhi haddii u dardaarmo qofkii uu dhaho neef ariga ka siiya arigayga isla markaa wax ariga uusan lahayn wasiyadii way buraysaa maxaa yeelay dee arigayguu yidhi arina ma marka qaacido fiqi oo dhahaysaa jirtaa idaa tacadara icmaalu اlkalaami uhmil yacnii haddii hadalkii wax lagaga shaqaysiiye la waayo oo suroobi weyda inuu shaqeeyo hadalkii marka hadalkii waa la yska tuuraya laakiin haddii uu dhaho min maali bal hadda fiirso kii hore min hanamii buuhi neef ari ah ka siiya xoolahayga asna wax ari ah a marka ayada ah neef unbaa looga soo iibin doonaa xoolihiisii uu ka tegey waaya waljamalu ratigii wanaaqatu hashii haddii uu dardaarmo yatanaawalaani waxay keensanayaan albakhaatiya ee neefkii qoorta dheeraa walciraaba iyo kii qoorta gaabnaa la axaduhumaa waxaa weeye jamalkii iyo midkood ma keensanayo alaakhara kii kale waayahay wuxuu ku yidhi haddii uu qofkani uu dardaarmo jamal ama naaqa hadduu dardaarmo riti ama neef hal ah labadaasba waxaa soo hosgelaya geela luqunta dhaadheer iyo kiisa luqunta gaagaaban geela anwaacdiisa kala duwan hoor iyo labba intaba way soo hosgelayaan laakiin haddii uu jamal riti hadduu dardaarmo hal ma keensana hadduu hal dardaarmana ratima keensanaya way kala duwan yihin lab iyo dhadig ayay kala yihiin walasaxu muctamad waxaa weeye tanaawalu baciirin baciirkii inuu keensanayo lafdiga baciirka ah naaqatan hashi inuu keensanayo laa baqaratin laa tanaawulu baqaratin neefkii saca ahaa haddii la dardaarmo ma keensanayo hawran dibi wathawru dibigii haddii la dardaarmo lidakari lab unbuu u sugnaaday wuxuu yidhi qofkii haddii uu baciir dardaarmo baciirkii waxaa soo hoskelayaa naaqadii naaqadu waa dhadig luqada carabiga waa neefka geela ee dhadiga hashi weeye baciirkana asal ahaan waxaa loo isticmaala inta badan midka labka ah laakiin dhadigana waa loo isticmaala luqada carabiga ah oo waxaa la maqlay carabta iyadoo dhahaysa xalaba fulaanu baciirahu hebel wuxuu lisay hashiisii baciirahu bimanaa hashiisii ba halkan looga jeeda marka baciirkii haddii la dardaarmo naaqadii way soo hoskelaysaa waayahay haddii uu sac u dardaarmo dibi ma soo hoskelayo maxaa yeelay sacu waa dhadig dibiguna waa lab dibi haddii la dardaarmana fawrku wuxuu keensanayaa uun kii labka ahaa ee saci ma soo hoskelayo wاlmadhab muctamad waxaa weeye xamlu daabati daabadii in lagu xambaarayo calaa farasin faras iyo wabaklin baqal waximaarin dameer haddii qofkani uu dardaarmo daabo daabadaydii ayaan dardaarmay buuri daabada luqa ahaan waxaa lagu iطlaaqaa kullu maa yadubu calaa wajhi اlard waxa dhulka guudkiisa soconaya wuxuu doonaba ha ahaado laakiin curfiga ayaa wuxuu ku khasisay saddexdan waa faraskii iyo baqashii iyo dameerihii marka kuwa un baa lagu xambaaraya daabada waa wax kasta oo la fuulo waxa la fuulana waa un saddexdaa curfiga ilahi wuxuu uhi wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha wayatanaawalu wuu keensanayaa alraqiiqu addoonkii la dardaarmay lafdiga addoonku wuxuu keensanaya haddii la dardaarmo sagiiran mid yar wa unhaa mid dhadiga wa maciiban mid ceebaysan wa kaafiran mid gaal ah wa cukuusahaa iyo inta aan soo sheegnay lidkeeda haddii uu dhaho raqiiq baan dardaarmay raqiiqii wuxuu noqon karaa mid yar wuxuu noqon karaa mid weyn wuxuu noqon karaa mid dhadiga lab wuxuu noqon karaa mid ceebaysan iyo mid nabad qaba mid muslimah iyo mid gaal ah intaba wuu noqon karaa wacukuusahaa wuxuu uga jeedaa inta aan soo tilmaannay ee sifaadka ah lidkeeda sagiir markii layidhi kabiir baa lid ku ah unha markii layidhi lab baa lid ku ah maciib markii layidhi saliim baa lid ku ah kaafir markii layidhi muslim baa lid ku ah waqiila waxaa layidhi in awsaa haddii uu dardaarmo biictaaqi cabdin addoon xorayntii wajaba waxaa waajibaya almujziu kii gudayey kafaaratan min jihati kafaaratin kafaaro kii ka gudayey unbaa waajibaya qiilkani wuxuu leeyahay haddii uu addoon dardaarmo addoonkaa waxaa lagu xambaarayaa kii kafaarada ku gudayey haddii qof maalan lagu yeeshay kafaaratu اlqatl ama kafaaratu dihaar waxaa waajibayey fataxriiru raqabati addoon inuu xoreeyo addoonkaasina wuxuu ahaa addoon mu'min ah oo waxaa weeye ceebka saliim ah oo waxaa weeye ceebtaasi weliba aysan shaqadiisa wax u dhimaynin iaad buu lahaa marka iaadkii kafaarada raqabadii kafaarada gudaysay ayuunbaa loo eegi doonaa hadduu marka kafaaro gelayana waa uu noqon karaa wasiyadii haddii kalena ma noqon karo saasuu leeya qiilkan laakiin waa laga xoog badan yahay walow awsaa haddii uu dardaarmo biaxadi raqiiqihi addoomihiisii mid ka mid ah oo famaatuu addoommihii ay wada dhintaan aw amase qutiluu dhammaantood la laayo qabla mowtihi mowti lmuusi kii dardaarmay intaanu dhimanin ka hor batalat wasiyadii way burtay wain baqiya waaxidun mid hadduu soo hadhana tacayana kaaunbaa caynoobaya waaya wuxuu idhi haddii uu addoommihiisii mid kamida dardaarmo dabeetana addoommihii uu dardaarmay mid ka mida ayaa dhammaantood wada dhintay ama dhammaantood waa la laayey intuuna ninkii muusiga ahaa ee dardaarmay dhimaninba oo inay wasiyadii laasiminba marka ayada ah wasiyadii way burtay maxaa yeeley wuxuu idhi addoommahayga mid ka mid ah ayaan dardaarmay way ka baxeen soo marka wasiyadii waxay ku tacalluqaysay ayaa la waayey tacadara waa kay qaacidadu ahayd soo tilmaamaynay idaa tacadara icmaalu kalaami uhmila hadalkii haddii uu shaqayn waayo oo una shaqayn karin waa la ihmaalinayaa oo macnihiisa waa la iska ilaabayaa waaya ila dee ma shaqaynaya suuragal maa hadda in la icmaaliya kalaamkii waaya wuxuu aw amase awsa wuxuu dardaarmay biictaaqi riqaabin addoommo xorayntood fa alaaun saddex un laga soo qaadayaa fain cajaza haddii uu awoodi kari waayo oo gaari kari waayo uluuhu ulu maalihi maalkiisa saddex meelood meel canhunna addoommaha saddexda ah falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaniya laa yushtaraa inaan lasoo iibinaynin shiksun gabal addoon bal iskaba dhaafe nafiisataani laba raqabo oo nafiisatayn ah oo door ah ayaa lagu soo iibinaya bihi uludkii fain fadala haddii uu ka soo hadho can anfasi raqabatayni laba raqabo kuwii u qaalisanaa ee u fiicnaa shayun wax hadduu ka soo hadho falilwaraati falbaaqi wixii soo hadhay lilwaraati dhexlayaashii wuu sugnaaday wuxuu ku yidhi haddii uu qofkii uu dardaarmo in addoommo laga xoreeyo addoommaha cadadkoodana muuna sheegin addoommaha laga xoreeyo ayuunbuu yidhi waxaa laga xoraynayaa saddex addoon maxaa yeele jamac buu isticmaalo riqaab buu yidhi jamacana cinda aljumhuur waxaa u yar saddex marka saddexdaas ayaa lagu xambaaraya oo saddex addoon baa laga xoreynaya waa qowlka dhahaya aqalu اljamci alaaثa waana qowl jumhuur culamada si u badan yihiin qowl kale wuxuu leeyahay aqalu اljamci waa inaan haddaba dadka sidaa qaba laba un bay ku xambaarayaan haddaba haddii ulukii uu gaari kari waayo saddexdii addoon uu ku fillaan waayo ululmaalki sida muctamadka ah laba addoon iyo addoon badhkii lagu soo iibin mahaye ee oo badh la soo iibin mahaye laba addoon oo fiicfiican ayaa uludkaasi lagu soo iibinayaa laba addoon oo fiican oo qiimogal oo door ah haddii markaa labada adoon ay wax ka soo hadrhaan waxaa ka soo hadhay addoon lagu soo iibin maya haafkii eh waxa weeye warafadii ayaa yeelan doona baaqigii soo hadhay maxaa yeele qofkani wuxuu hi addoommo riqaab ha liga xoreeyo raqabaduna addoon kaamilay ku dhacaysaa addoon kaamila ah ayay ku dhacaysaa walidaalik addoon badhkii haddii la xoreeyo dee raqaba lagama xoraynay marka laba addoon baa laga fuuriyeelaya oo fiican wixii soo hadhana warasada la siinaya wuxuu idhi aw amase biictaaqi riqaabin addoommo xorayntood buu dardaarmay fa alaaun saddex addoon ayaa markaa laga xoraynayaa fain cajaza uluuhu uludkiisa haddii uu gaari kari waayo canhuna saddexdii addoon falmadhab muctamad waxaa weeye annahu shaaniye laa yushtaraa inaan la soo iibinaynin shiksun gabal addoon bal iskaba dhaafe yushtaraa waxaa la soo iibinayaa nafiisataani laba addoonoo fiicfiican ayaa bihi biuludi uludkii lagu soo iibinayaa fainfadala hadduu ka soo hadho can anfasi raqabatayni laba addoon oo fiicfiican an anfasi raqabatayni laba raqaba kuwii ugu fiicnaa hadduu ka soo hadho shayan wax falilwaratati dhexlayaashii buu sugnaaday walow qaala hadduu dhaho uluii ay uluثu jamiici maali xolahayg oo idil ulukoodu lilcidqi xorayn buu u haliga xoreeyo oo addoommaha lagaga xoreeyo ishturiya waxaa lagu soo iibin doonaa shiqsun addoon gabalkii hadduu dhaho uludkayga oo dhan addoommo xorayntoodan ha lagu bixiyo xorayn un bay u sugnaadeenoo wax lagu xoreeyo marka wixii ka gaadho uludkaas unbaa lagu xoraynaya ama saddex addoon ama afar addoon ama laba addoon iyo badh ama hal addoon iyo badh addoon badhkii wixii kolba uu gaadho maxaa yeel lafdigu isticmaala waxa way lilcidqi sida kii hore oo kale muusan dhihin khiqaab muusan dhihin cidqi buu yidhi marka cidqigii adoon amilan uu ku dhacaya adoon barkiin uu ku dhacaya u fiirso fuqahada alfaadda si daqiiqay u raacaya wasiyada alfaadda ay ku dhisan tahay si aad u xeel dheer baa loo ilaalinaya wuxuu idhi walow wasaa haddii uu u dardaarmo lixamlihaa haweenayda uurkeeda oo faatat ay la timaado biwaladin biwaladayni laba ilmo hadday dhasho falahumaa labadaa ilmo unbaa iska leh wixii loo dardaarmay mase bixayin mid nool iyo mayitin mid mayd ah fakulluhu wixii la dardaarmay oo idil lilxayi kii noolaa unbuu u sugnaaday filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haddii uu u dardaarmo haweeneyda uurkeeda u dhaho xoolahan waxaan u dardaarmay haweenaydan ilmahay urkwaay uurka ku sido waxay uurka ku siduudo uurkeeda waxa ku jira ayaa la siinayaa xamli buu yidhi marka marka laba ilmood oo mataano ay dhashay labadaa ilmood ee mataanaha ah ayaa si isleeg loogu qaybinaya haday lab yihiin iyo hadday dhadig yihiin iyo hadduu midina lab yahay midna dhadig yahay haddii ay dhasho mid nool iyo mid meyd ah midka nool umaaqdo siyadoo dhan la siinayaa maxaa yeele ka meydka ah dee waxma milkin karo walow qaala haddii uu dhaho in kaana xamluki uurkaagu hadduu yahay dakaran lab awmase qaala uu dhaho unhaa hadduu dhadig yahay falahu kadaa waxaa u sugnaaday intaas fawaladadhumaa dabeetana ay dhasho labkii iyo dhadigiiba wiil iyo gabadh ay dhasho laqad wasiyadii way buraysaa markana wuxuu idhi haddii uurkaagu uu yahay inan ee waxaasuu leeyahay ama wuxuu idhi hadduu inan uu yahay gabadh waxaasuu leeyahay dabeetana waxay dhashay wiil iyo gabadh ayay wada dhashay markaa wasiyadii way buraysaa maxaa yeele lafdigiisa waxaa laga fahmaya haddii wiil keliya uu ku kooban yahay marka sida asagoo yidhi la mid tahay haddii eh, uurkaagani uu ku kooban yahay wiil uun waxaasuu leeyahay hadduu gabadh ku kooban yahay waxaasu buu marka haddii labadiiba dhasha wiilgii gabadhba wasiyadii way buraysaa maxaa yeeley waxaa la waaya shardiga uu ku xidhay ahaa inuu wiil uun ahaado hal wiil ama hal gabadh inuu ahaado marka maadaama eh, aysan mid keliyaysa dhalin laba wada dhashay mataana a ah wiil iyo gabadh ah oo siyadii saasay ku buraysaa walow qaala haddii uu dhaho in kaana bibaطnihaa haddii caloosheeda uu ku sugan yahay haweenaydan dakarun lab falahu kada waxaasaa u sugnaaday fawaladatumaa dabeetana waxay dhashay wiil iyo gabadh istaxaqa adakaru labkiibaa mutaysanaya aw waladat ama waxay dhashay dakarayni laba laba ay dhashay falasaxu muctamad waxaa weeye sixatuha wasiyada inay ansaxayso wa yucطiihi alwaaridu dhaxdihii baa wuxuu siinaya man shaa midkuu doono minhumaa labadooda ka mid ah wuxuu yidhi caloosheeda haddii uu ku jiro inan wiil hadduu ku jiro intaasuu leeyahay o fiirsa markii hore wuxuu yidhi haddii caloosh haddii uurkeedu ku kooban yahay inan markana wuxuu yidhi hadduu caloosheeda inan uu ku jiro inankaasaad iskale waxaanaan dardaarmay dabeetana waxay dhashay wiil iyo gabadh wiilkii baa la siinaya wixii uu dardaarmay gabadhiina waxa lama siinayo maxaa yeele dee asaga ayaa mutaysanaya haddii laba inan ay dhashana way asaxaysaa sida muctamadka wasiyadii maxaa yeelay uurkii hal ku koobina wuxuu dhaha hadduu dakar ku sugan yahay laakiin waaridkiisii ninkaa muusiga ah kii dhexlaya ayaa wuxuu siinayaa labadaa inan ay gabadhu dhashay midkii uu doono ayuu siinayaa waaya u fiirso cibaaraadkan saddexda ah ee marna u yidhi lixamlihaa marna u yidhi in kaana xamluki dakaran marna uu yidhi in kaana bibaطnihaa dakarun alfaad kala duwan weeye marka maadaamay alfaadana kala duwan tahay axkaamtiina way kala duwanaatay oo mar walba waxaa la raacayaa lafdigaa uu ku dhawaaqayo walow wasaa haddii uu u dardaarmay lijiiraanihi deriskiisa ama jaarkiisa faliarbaciina daaran afartan guri ayuu markaa u wixii uu dardaarmay min kulli jaanibin dhinac walba ka ahaaday jaarka hadduu u dardaarmo lafdiga jiiraanka wasiyada haddii uu ku sheego waxaa lagu xambaarayaa dadka gurigiisa ku dhow oo afartanka guri ee dhinac walba ka ah afarta jiho afartanka guri ee ka xiga ayaa ah dhinac walba afartan guri dhinac walba dhanka bari afartan guri dhanka galbeed afartan guri waqooyi afartan guri koonfur afartan guri wahaakada sidaas ayuu xadiid ku soo arooray nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam xaqu اljiwaari arbacuuna daaran haakada wahaakada wahaakada xaqa jaarnimadu waa afartan guri oo sidaa iyo sidaa iyo sidaa marka nabig wuxuu ishaaray horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix xadiidka abu daawuud baa wariyey oo mursal ah xadiidkuna wuxuu leeyahy uruq xoojinaysa waaya wاlculamaau culummadii haddii uu u dardaarmo waxaa lagu xambaarayaa asxaabu culuumi الsharci culummadii cilmiga sharciga taqaanay oo min tafsiirin tafsiir ah wa xadiiin xadiid ah wa fiqhin fiqi ah laa muqri'un mid dadka qur-aanka u dhiga ma aha oo muqri oo qiraa'aadka yaqaana ma aha wa adiibun iyo kii abwaanka ahaa ee luqaadka yaqaanay wa mucabirun iyo kii riyada cabirayay waabiibun iyo dhakhtarkii wakada waxaa la mid ah mutakalimun kii caqiidada falsafad ahaan uga hadlayey ee cilmiga kalaamka ah ku salaynaya caqiidada cinda alakariina culimmada badankood haddii qofkii u dardaarmo culummo culummadii maxaa lagu xambaarayaa culummadu waxaa weeye waa culamaau shariica oo waxaa kaa baxaya culamaa alculuum almaadiya culumta maadiga ah culummada taqaana ma aha culamo ma aha cinda ahli harica culamo maaha kuwaas waaya culuumu shariica haddana sii kala baxaysa waxaa weeye uun kuwa yaqaana culumta shareicada gaar ahaan tafsiirka waa mufasiriintii cilmiga xadiidka kuwa yaqaana cilmiga xadiidkan halka waxaa looga jeedaa macaanidiisii iyo rijaashiisii iyo duruqdiisii iyo saxiixiisi iyo saqiimkiisa xadiidka saxiix xadiidka daciifka in la kala garanayo wax kasta oo loogu baahan yahay cilmigaas cilmiga fiqiga qofki inuu garanayo nasan waistinbaatan nas ahaan inuu garanayo istimbaad ahaanna u garanayo wixii nas laga soo qaadanayo wixii istimbaad qiyaas lagu soo qaadanayo inuu cilmi u leeyahay oo faqiih u yahay laa muqri waxaa kaa baxay qofkii muqriga ahaa ee dadka qur-aanka barayay qur-aanka uun lafdigiisa yaqaanay ama lafdiga qur-aanka qiraa'aadku doona ha ku akhriyo waa mucallim qur-aankii qur-aanka xaafidka ku ahaa kaasi caalim ma aha sidoo kale adiibkii ma soo gelayo oo waa qofkii sugaanyahanka ahaa ee culumta luqada ku takhasusay labiyo tobankii fani ee luqadaba yaqaanay mucabirkii riyada dadku cabirayay qofkii dhakhtarka ahaa intaa midna ma soo gelayo sidoo kale qofka cilmiga caqiidada ku takhasusay laakiin ku salaynayey falsafo iyo cilmi اkalaam kaasina ma soo gelayo kaasina ma soo gelayo cinda alarin culamada say u badan yihiin waa culamaء اlkalaam waa kii uu imaamu shaafici waa qoladii uu ka calaacalay ui an yalqa alcabdu rabbahu bikuli dembin ma ahada shirk khayrun lahu min an yalqaahu bicilmi اkalaam qofki inuu ilaahay kula kulmo dembi walba oon shirki ahayn ayaa uga khayr badan inuu kula kulmo cilmiga kalaamka waa cilmi aad iyo aad qofka dalaal iyo baadi badan u horseedaya laakiin haddii uu cilmiga uu si fiican u yaqaano isagoo ku salaynaya kitaabka iyo sunnada kaasi wuu soo gelaya dardaaranka wydkulu waxaa soo gelaya fii wasiyati اfuqaraai fuqarada dardaaranka loo dardaarmaya almasaakiinu masaakiintii baa soo gelaysa wacagsuhu iyo cagsigii fuqarada iyo masaakiintii haddii mid loo dardaarmo kuwii kalena way soo gelayaan fuqaradu had ya jeer way ka daran yihiin masaakiinta way ka baahi badan yihiin masaakiinta waxoogaa dhaama marka fuqarada haddii loo dardaarmo masaakintuna way soo gelaysaa masakin hadii loo dardaarmo fuqaradana way soo gelaysaa walow jamacahumaa haddii uu kulmiyo fuqaradii masaakiintii dardaaranka hadduu ku kulmiyo shurika waa la wadaajinayaa nisfayni laba nis ayaa loo wadaajinaya wixii loo dardaarmay laba isleeg waaya wa aqalu kulli sinfin mid walba sinfi kasta waxa u yar waxaa weeye laga soo qaadayo alaaatun saddex walahu tafdiil inuu u kala badiyo haddii uu fuqaradii iyo masaakiintii labadooda u dardaarmo waxaa weeyaan waa la isugu qaybinayaa oo nis iyo nis ayaa loo kala siinayaa shurika nisfayn nis marka wuxuu dardaarmo waa la siinaya fuqarada niskii kalena masaakiinta ayaa la siinayaa xagga madaxyada loo qaybin mahaye waxa weeye qayb kala badhna waxaa la siinaya masaakiinta kala badhna waxaa la siinaya fuqaradii sinfi kastana waxaa u yar dadkii loo dardaarmi ama culmaha haadaan ama fuqaraha haadaan ama masaakiin haadaan saddex baa laga soo qaadaya maadaama aqaluljamci ay saddex saddex u yahay waa loo kala badin karaa dadkii loo dardaarmay haddii fuqara loo dardaarmay waa loo kala badin karaa siday baahidooda u kala daranta waa loogu kala badin karaa in loo sima shardi ma aha wuxuu idhi walahu ay lilwasiyi waxaa looga jeedaa qofkii wasiga ahaa ee dardaaranka fulinayay wasi baa la idhaahdaa wاlxaakim iyo qofkii garsooraha ahaa atafdiilu labadoodaasba waxa weyaan way u kala badin karaan dadkii loo dardaarmay ee fuqaradii iyo masaakiintii wixii la midkaa aw amase awsaa wuxuu u dardaarmay lizaydin zayd iyo wlfuqaraa'i fuqaradii famadhabu muctamad waxaa weeye annahu zayd kaaxadihim kuwaa mid kaaxadihim midkoodunbuu la mid yahay fii jawaazi icطaa'ihi inay bannaan tahay fii jawaazi icdaahi siintiisu inay bannaan tahay aqala mutamawalin wax la xoolaysta waxa u yar la siiyo laakiin hase yeeshee laa yuxramu la qadin mahayo zayd wuxuu ku yidhi haddii u dardaarmo zayd iyo fuqaro in la siiyo xoolahan zayd wuxuu ka mid yahay uun axadulfuqara oo kale laga soo qaadayaa axadulfuqaraa oo kale ayuunbaa laga soo qaadayaa oo waxa u yar baa la siin karaa hantida u yar baa la siin karaa waana loo badin kara waana loo yaran kara sida fuqarada loo siinayo maa loo siinaya looga badin maayo fuqarada intooda kale xaggaa fuqaradu kala mid yahay wuxuuse kaga duwan yahay inaan asaga marnaba meesha laga saari karin asagoo mar walba waa in wax laga siiya xoolaha loo dardaara maadaama asaga si khaasa loo magacdhabay laakiin fuqarada kale shardi maaha in istiicaab lagu sameeyo la wada siiyo dee suuragalla ma ah kolley bar baa la qadin laakiin zayd marnaba lama qadin karo aw lizaydin zayd buu u dardaarmo fuqara fuqaraya fi madhab muctamad waxaa weeye annahu zaydka axadihim fuqarada mid ka mida unbuu la mid yahay mid fuqaradii ka mida unbuu la mid yahay fii jawaazi icdaahi siintiisa banaanaanshaheeda aqala mutamawalin wax la xoolaysta waxa u yar la siinayo laakiin hase yeeshee laa yuxramu zayd marnaba la qadin maayo aw amase awsaa wuxuu u dardaarmay lijamcin koox mucayanin oo cayiman hayri munxasirin oon koobnayn kalcalawiyati sida daaifada calawiyada loo yaqaano saxad way asaxaysaa fi adhari muctamad haddaan qabanno oo lahu waxaa bannaan aliqhtisaar inuu ku gaabsado calaa alaatin saddex haddii uu koox mucayana uu dardaarmo oon koobnayn sida daa'ifada calawiyada oo kale calawiyadu waa qolo u nisbe sheegata nin shiici ahaa oo cali u tacasubi jira radia allahu tacaala canhu oo u arkay inuu cali ilaah ahaa qoladaas wey qoladaas calawiyada ah ama haashimiyiinta ayuu u dardaarmay ama reer beni ama reer way asaxaysaa sida muctamadka sida fuqarada loo dardaarmay la mid tahay marka saddex ou yaraan u baa la siinaya waaya waaya wa cala alawali walahu waxaa u bannaan marka ayada alikhtisaaru ala saddex u yaraan umal sida sida fuqaradan ugu soo dhaaftay aw amase liaqaaribi zaydin zayd qaraabadiisii u dardaarmay dakhala waxaa soo gelaya kullu qaraabatin qaraabo walba wainbacudad wain bacuda qaraabadaasi haba fogaatee ilaa aslan asal mooyaane iyo wafarcan farac mooyaane fil asaxi muctamad haddaan qabanno walaa tadkhulu ma soo gelayso qaraabatu ummin hooye qaraabadeed fii wasiyati alcarabi carabta dardaarankeeda fil asaxi muctamad haddaan qabanno walcibratu eegistu waxaa weeye waxaa la eegayaa un biaqrabi jaddin awowkan u dhow yunsab ilayhi zaydun zayd loogu abtiriyo wa tucaddu wlaadhu wlaadu ljaddi jadkaas awlaaddiisa waxaa lagu tirinaya qabiilatan qabiilo ayaa lagu tirinayaa waaya wuxuu idhi haddii uu dardaarmo zayd qaraabadiisa waxaad soo gelaysaa dardaarankaas dhammaan qaraabo kasta oo zayd u sugnaatay hadday doonto qaraabadaasi haba fogaato muslim gaal wax doonto ha noqoto hani iyo faqiir xor iyo raqiiq wax walba oo qaraabadiisa soo gelaya laakiin waxaan soo gelayn asalkiisa iyo faraciisa zayd aabbihii iyo waxaa weeye iyo inankii u dhalay iyo awlaadda u dhalay kuwaa ma soo gelayaan maxaa yeele qaraabo laguma magacaabo laakiin waxaa soo gelaya awyaashii iyo awlaaddiisa awlaadda ay dhaleen sidoo kale waxaan soo gelaynin qaraabada hooyada haddii qofka dardaarmi uu yahay carab carabtu hooyada qaraabadeeda qaraabo kuma tiriyaan maxaa yeele kuma faanaan qaraabana uma yaqaanaan qaraabada hooyada laakiin qofkan dardaarmi hadduu yahay qof aan carab ahayn oo cajami ah hooyada qaraabadeeda way soo gelaysaa haddii zayd qaraabadiisa loo dardaarmo qaraabada hooyadiina way soo gelaysaa sida abtigii iyo habaryartii iyo wixii la halmaada haddaba waxaa la eegayaa markii zayd qaraabadiisa loo dardaarmay awowga u dhow ee zayd ku abtirsado marka awlaadda awowgu dhalay ayaa waxaa lagu tirinayaa qabiilo ayaa loo ictibaarinayaa waaya ciddii markaa awowgaas ku abtirsato oo ayaa soo hosgelaya wayadkhulu waxaa soo gelaya fii aqrabi aqaaribihi zayd qaraabadiisa kuwa u dhow haddii loo dardaarmo waxaa soo gelaya wasiyadaas alaslu asalkii zayd asalkiisaa soo gelaya walfarcu araciisaa soo gelaya walasaxu muctamad waxaa weeye taqdiimu bnin inan in laga horraysiinaya calaa abin aabbo wa akhin walaal laga horraysiinaya calaa jaddin awow walaa yurajixu loogu kala badin mahayo qaraabadii bidukuuratin labnimo wa wiraatatin iyo dhaxal bal iskaba dhaafaya istawi waxaa siman alabu aabbihii iyo walhummu hooyadii walibnu inankii iyo walbintu inantii wayuqadamu bn ibnu lbinti inanta inankeeda ayaa laga hormarinayaa cala bni bni اlbn inanka inanku dhalay inankuu sii dhalay walow awsaa hadduu u dardaarmo liaqaaribi nafsihi naftiisa qaraabadeedana lam tadkul ma soo gelayso walaaatu dhexlayaashiisu fil asaxi muctamad wuxuu ku yidhi hadduu u dardaarmo ilaa zayd zayd qaraabadiisa kuwa ugu dhow hadduu u dardaarmo soo gelaya asalka zayd aabbihii iyo hooyadii inankiisa inantiisuba way soo gelayaan maxaa yeele ayagaa ugu dhow haddaba waxaa la hormarinayaa sida muctamadka ah markii aqraba aqaaribi zayd aan leenahay waxaa la hormarinayaa inankii uu zayd dhalay ayaa laga hormarinayaa aabbihii iyo walaalkiina waxaa laga hormarinayaa awowgii maxaa yeelay jihat اlbunuwa jihat اlbunuwa sida halkii nagu soo dhaaftay ayaa ka xoog badan jihat اlubuwa waaya sidoo kale akhi ayaa laga hormarinayaa awowgii lagu kala badin maayo qaraabada zayd labnimo iyo dadegnimo lagu kala rajii maayo macnaha lagu kala rajii maayo la dhihi maayo inankiisa ayaa laga hormarinaya inantiisa inan iyo inan halkan way siman yihiin bal ee waxaa siman buu ku yidhi aabbihii iyo hooyadii way siman yihiin zayd aabbihii iyo hooyadii isku si baa loo siin inanku dhalay zayd iyo inantiisa waa isku si baa loo siin ibnulbint inanka uu inanta zayd ay dhashay yani inanku awogu u yahay zayd ee inantiisu ay dhashay ayaa laga horumarinayaa inanku awoga labaad uu u yahay inankiisu u dhalay ayaa laga horumarinaya sababtoo ah dee inankaa inantiisu ay dhashay ee awoga koobaad u yaha ka horeeya oo ka dhow dhaxal lama eegaya hadda inankan hadday dhaxal ahaan lahayd waxma dhaxleen laakiin dhaxalkii iyo wasiyadu way kala duwan yihiin haddii uu dardaarmo qaraabada naftiisa u dhaho qaraabadayda xoolahan hala siiyo dhalayaashiisa ma soo gelayaan dadkii dhelayo dhan ma soo gelayaan maxaa yeelay de ayagoo dhaxalkay leeyihiine eh, wasiyada ma leh marka dadka aan dhexlayne dawil arxaamkii ah ayaa markaa yeelanaya wasiyadii sida abtigii iyo habaryartii iyo iyo wixii la mid ah faslun fasalkan mualifku wuxuu ka hadli doonaa alaxkaam almacnawiya axkaamtii macnawiga ahayd wuxuu idhi axkaamta macnawiga ah marka waa qaybtii labaad wuxuuna la sheegi doonaa mualifku amaasha meydka laga gudi karo ayuu sheegi doonaa iyo qofka meydka ah waxa anfacaya meydka markuu dhinto acmaasha anfacaysa ayuu sheegayaa ee laga samayn karo markuu dhinto kadib tasixu way ansaxaysaa wasiyadii bimanaafici cabdin addoon manaaficdii haddii la dardaarmo wa daarin iyo guri wa khallati xaanuutin iyo dukaan dheefti wayamliku almuusaa lahu kii loo dardaarmay wuu milkinayaa manfacat alcabdi addoonka manfacadiisa wa agsaabahu iyo wixii uu addoonkaasi soo shaqeeyey ee uu xoogsaday almuctaadati ee la caadaystay wakadaa waxaa la mid ah mahruhaa addoontii loo dardaarmay manfacadeeda meherkeedii baa la mid ah filasaxi muctamad haddaan qabanno weeye ma soo gelayo oo milkigiisa ma noqonayo i muctamad haddaan qabna bal iskaba dhaafe huwa waladkaasi kal ummi hooyadii buu la mid yahay manfacatu dheeftiisu lahu asaga u sugnaatay wa raqabatu qoortiisana liwaarata dhaxlihii bay u sugnaatay waaya wuxuu ku yidhi wasiyadii way ku asaxaysaa addoonka haddii manaaficdiisii la dardaarmo addoonka raqabadiisii lama dardaarmin ee waxaa la yidhi uun hebel waxaan u dardaarmay manfacada addoonkayga sidoo kale guriga manfacadiisa waa dardaarmi kartaa waad dhigi kartaa hebel waxaan u dardaarmay gurigayga manfacadiisa inuu dheefsado muddo intaa dhan ama weligiiba uu dheefsado sidoo kale dukaan dheeftii waa loo dardaarmi karaa dukaan suuqa ku yaalla inuu qofkaasi u dheefsado dhammaan anwaacdii dheefsiga oo idil uu dheefsado ama dukaankii ha kiraysto ama asagooba meherad ka dhigto sidoo kale guriga suu doona ha u dheefsado ama asagoo ha dego ama ha kiraysto ama ha ku shaqaysto suu doona ka yeelo manfacada guriga oo idil ayaa qofka ah loo dardaarmay marka manfacadii wuu dheefsanayaa waaya qofkii loo dardaarmay haddaba addoonka dheeftiisa wuxuu milkinayaa manfacada addoonka wax alla wixii dheef ah ee addoonkaasi uu leeyahay waxtar ha ahaato adeeg ha ahaato shaqo ha ahaato iyo wuxuu addoonkaasi soo xamaalay ee uu soo shaqeeyey ee muctaadkii la caadaystay sida xabanguridii iyo ugaarsigii iyo inuu shaqeeyey oo xirfadle u noqday iyo ama la kireeyey iyo laakiin aksaabta naadirka ah sida hibada iyo wixii uu soo helay iyo waxaasoo dhan ee lagu milkin mahayo wasiyadii ee waxaa qaadanaya qofkii waaridka ahaa haddii addoon manfacadeed loo dardaarmo meherkeeda asaga iska leh qofka loo dardaarmay ayaa meherkeeda qaadan doona gabadhaas addoontaa markii la meheriyo laakiin ilmahay dhali doonto asagoo iskama lehee ilmahaas wuxuu gelayaa meeshii hooyadii oo manfacadiisa asagaa yeelan doona kaa muusaalahooy loo dardaarmay raqabada weladkaasna waxaa yeelan doona qofkii waaridka ahaa ee addoontan iska lahaa wuxuu idhi walahu waxaa u sugnaaday qofkii waaridka ahaa ictaaquhu addoonkii uu dardaarmay manfacadiisa inuu xoreeyo ayuu xaq u leeyahay wa calayhi wa cala alwaaridi kii dhexlaya markaa waxaa waajib ku ah nafaqatuhu addoonkaa manfacadiisa la dardaarmay inuu biiliyo wa kiswatuhu inuu arad bixiyo wa fitratuhu wax alla wixii addoonkaasi kharash u baahnaa ayaa lagu leeyahay waase goorma in awsaa haddii uu dardaarmo bimanfacatihi manfacati alcabdi addoonka manfacadiisa muddatan muddo wakadaa waxaa la mida abadan weligiiba haddii uu dardaarmo in la dheefsado addoonkaas bil asaxi muctamad haddaan qabanno waayahay wa baycuhu walahu waxaa u bannaan qofkii waaridka ahaa baycuhu addoonkaa inuu iibiyo in lam yu'abbad haddii aan la joogtaynin abad laga dhigin manfacadiisii kalmustajari xaal uu la mid yahay sidii kii la kireeyey oo kale wain ubbida haddii la abadeeyo abad laga dhiga manfacadiisii la dardaarmo weligiiba in la dheefsado manfacadiisa fala saxu muctamadu waxaa weeye annahu shaani yasixu inuu asaxyo baycuhu in looga iibiyo lilmuusaa kii eh, lilmuusaa lahu kii loo dardaarmay duuna hayri laakiin qof aan asaga ahayn lagama iibin karo waaya wuxuu ku yidhi eh, qofkii waaridka ahaa ee eh, kaa wax dardaarmay ee addoonka manfacadiisa dardaarmay dhexleeyey wuxuu xaq u leeyahay addoonkaa manfacadiisa la dardaarmay ee mu'abbadan weligiiba la dardaarmay inuu xoreeyo xaq buu leeyahay waayahay markaa haddii uu xoreeyo wax isbedelaya ma jirto wasiyadii sideedii bay ahaanaysaa wasiyadii sideedii ayay ahaanaysaa waayahay waxaa laga rabaa kaa waaridka ah in addoonka manfacadiisa la dardaarmay uu biilo inuu arad bixiyo sakaatufidriga inuu ka bixiyo waa haddii manfacadiisa muddo mucayana ah la dardaarmo sida maalan oo kale bil ama sanad iyo wixii la mid ah sidoo kale haddii manfacadiisa lilabad la dardaarmo oo uu dhaho hebel waxaan u dardaarmay manfacada addoonkayga weligiiba inuu dheefsado ayadna waxa weeye dhammaan wixii kharash ahaa ee addoonka ku baxayay kaa waaridka ah ayuunbaa laga rabaa waayahay sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay addoonkii inuu iibiyo haddii manfacadiisa lilabad aan la dardaarmin ee muddo lagu xidho ee la dhaho maalan addoonkan manfacadiisa waxaan u dardaarmay hebel muddo sanad ah wuu iibin karaa addoonkii oo wuxuu ka iibin karaa cidduu doono waaya muddadaa unbaa uu ninkani dheefsan doonaa muddada waxay ka dambeeyana qofkii iibsaday baa yeelan doonaa marka mu'alifku wuxuu ku miaaliyey kalmustaajar sida gurigii la kireeyey oo kale ama shay kasta oo kira ku jira waa la iibin karaa haddaad maalan qof guri ka kirayso guriga aad ka kiraysay qof kale waad ka iibin kartaa kiradiina ma fasakmayso sidii halkiiba kasii soconaysaa kanna waa sidaa oo kale wuxuu idhi haddii manfacadii aan la abadayni wey lakiin haddii manfacadii la abadeeyo dh qofkan eh, waxaan u dardaarmay manfacada addoonkayga weligiiba inuu dheefsado eh, sida muctamadka markaa waa la iibin karaa laakiin waxaa laga iibin karaa un qofkii muusaalahuga ah ee loo dardaarmay manfacada addoonka laakiin qof aan kaa ahayn lagama iibin karo sababtoo ah addoonkani waa masluub manfaca manfaco manfacadiisii qof baa loo dardaarmay waa bilaa manfaco haddii xataa aad iibsato ma dheefsan kartid nin baa manfacadiisa loo dardaarmo oo iska leh marka si uusan qofkani oo ugu khasaarin beyciisii ayaa waxaa laidhi lagama iibin karo qof aan ahayn kii loo dardaarmay addoonkan kaa unbaa la iskugu darayaa walidaalika qiimihiisu wuu isdhimayaa oo waxaa la qiimaynayaa addoon bilaa manfaco ah oo masluubun manfaco ah hadduu maala addoonku qiimihiisu yahay markii manfacadiisi u wato toban kun markii uu masluul manfaca uu yahay qiimihiis uu isdhimaya waa laga yaba in lagu iibiyeba kun lagama iibin karaa la yidhi qof aan ahayn muusaa la hogii sababtoo ah shuruudda beec waxaynugu soo dhaaftay alintifaac in shaygan aad iibsanaysa uu manfaco leeyahay addoonkan hadda manfaco male manfacadiisii qof baa iskale marka muxuu kuu sheegi suuradiisa haddaadan mar dheefsanayn wuxuu idhi walahu waxaa u bannaan qofkii waaridka ahaa ictaaquhu addoonkii manfacadiisa la dardaarmay inuu xoreeyo wa calayhi waxaana laga rabaa qofkaa waaridka ah nafaqatuhu addoonka ahaa biilkiisa in awsa waa haddii uu muusigii uu dhexlayay uu dardaarmo bimanfacati manfacati alcabdi addoonka manfacadiisii muddatan muddo wakada waxaa la mid ah abadan weligiiba hadduu dardaarmo oo qofku u dardaarmo filasaxi muctaba hadaan qabano wa baycuhu walilwaarisi kii dhexlaya waxaa u sugnaaday baycuhu addoonkii manfacadiisii la dardaarmay inuu iibiyo in lam yu'abad waa haddii aan la abadaynin waxa weeye manfacadiisii haddaan la abadaynin oo la dhihin hebel baa iskale weligiiba kalmustaajari sida kii la kireeyey iibintiisa oo kale weeye wain ubida haddii la abadeeyo oo la dhaho hebel baa iskale addoonkan manfacadiisa weligiiba falasaxu muctoodu waxaa weeye annahu shaani yasixu beychu addoonka noocaasa in la iibin karo oo asaxaya beyciisu lilmuusaa lahu kii loo dardaarmay duuna hayrihi laakiin kaa ku aan ahayn qof aan ahayn iibin karo waannahu shaaniye walasaxu muctoodu waxaa weye annahu shaaniye tuctabaru in la eegayo qiimatu lcabdi addoonka qiimihiisa kulluhaa qiimahaasuu u dhan min auluki ulukii laga eegi doono waase goorma in awsaa haddii uu u dardaarmo bimanfacatihi addoonka manfacadiisa abadan weligii wain awsaa haddii uu dardaarmo bihaa manfacadii haddii uu dardaarmo muddatan muddo quwima waxaa lagu qiimaynayaa bimanfacatihi manfacadiisii asagoo qaba ayaa la qiimaynayaa uma dabeetana quwima waxaa la qiimaynayaa mar labaad masluubaha xaal uu yahay asagoo manfacadii asagoo manfacadii laga siibay ayaa la qiimaynaya tilka almuddati muddadaas wayuxsabu waa laga xisaabin doonaa annaaqisu wixii labadaa qiime iska dhimay qiimihii markii watay manfacada wixii iska dhimay waxaa laga xisaabin doonaa min auli ulu waaya wuxuu yidhi haddii uu uu addoon uu dardaarmo manfacadiisa si aan u ogaano ulukii inuu ka baxayo iyo in kale waxaan eegaynaa addoonkan muxuu dardaarmay laba midun weeye in manfacadiisa lilabad uu dardaarmay iyo inuu muddo mucayana dardaarmay haddii uu lilabad uu dardaarmay uu yidhi addoonkan manfacadiisa hebel u dardaarmay weligiiba inuu dheefsado addoonkoo idil baa la qiimaynaya addoonkoo idil ayaa la qiimaynayaa raqabadiisa iyo manfacadiisaba marka laga xisaabinaya inuu ka baxayo uludkii kale haddii laakiin manfacadiisa muddo mucayana uu dardaarmo waxaa la qiimaynaya laba jeer marna waxaan qiimaynaynaa asagoo manfacadii wata marna waxaan qiimaynaynaa asagoo bilaa manfaco ah marka qiimihii wixii iska dhimay ayaan uludka markaa u eegaynaa tusaale ahaan qofkan guri buuba dardaarmay wuxuu idhi hebel ayaan u dardaarmay gurigii muddo sanad ah inuu deganaado guriga waxaan qiimaynaynaa isaga oo manfacadiisa aan la dardaarmay qiimihiisa waa imise tusaale ahaan waxaabaa la yidhi waa soddonku haddana mar labaad baan qiimaynaynaa gurigan asaga oo manfacadiisa la dardaarmay muddo sanad ah waa imisa waxaa la yidhi waa han iyo labaatan kun qiimihiisii waxaa isdhimay han kun hantaa kun ayaa marka u eegaynaa ulukii inay ulukii ka baxaysa in kale wuxuu ihi walaصaxu muctamadu waxaa wey annahu han iyo tuctabar in la eegaya qiimat alcabdi addoonkii la dardaarmay manfacadiisa qiimihiisa in la eegaya kullahaa dhammaanteed kullahaa qiimihii oo idin la eegayo min aulu uludka in laga eegayo waa in awsa waa haddii uu dardaarmay bimanfacati manfacadiisa abadan weligiiba u dardaarmay wain awsa hadduu dardaarmo biha manfacadii muddatan muddo quwima waxaa lagu qiimaynaya quwima waxaa lagu qiimaynaya bimanfacatii maca manfacati manfacadiisa isagoo wata ayaa lagu qiimaynaya uma dabeetana masluubaha masluub manfacati asagoo manfacadii laga siibay ayaa la qiimaynaya tilka almuddati muddadaas la dardaarmay wayuxsabu waa la xisaabin doonaa annaaqisi wixii labada qiima iska dhimay min auluduludki baa laga xisaabin doonaa wa tasixu way asaxaysaa wasiyadii bixajin xaj in la dardaarmo bixaji taawucin xaj sunna ah in la dardaarmo fi adhari muctamad haddaan qaban wayuxaju waxaan laga soo xajinayaa min beladihi waddankiisii aw mase almiiqaati miiqaadka ayaa laga soo xajinayaa kamaa qayada kolba siduu ku qaydo wain alaqa haddii uu iska ilaaqo oo uusan beledkii iyo miiqaadka midna sheegin fa min almiiqaati miiqaadka ayaa laga xajinaya fi asaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi markuu mualif ka soo dhammaaday manfacadii la dardaarmayey ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa qofkii inuu dardaarmo in laga xajiyo ama in laga cumraysto markuu dhimanaya markaasa wuxuu yidhi way asaxaysaa qofkii inuu dardaarmo in xaj tadawucah laga xajiyo sida muctamadka ah maxaa yeelay xajka tadawuca way bannaan tahay qofkii dhintay in laga xajiyo xaj tadawucah in laga xajiyo ama cumro taawuc ah in laga laga cumraysto way bannaanta waa haddii xajat اlislaam ama cumrat alislaam uu la yimid intuu noolaa marka waa laga gudi karaa waaya haddaba haddii uu dardaarmo in laga xajo ma beledkiisaa laga xajinaya oo waa shardi in beledkiisa qofka xajinaya uu ka baxo mise oo halkaa uu ka niyeysto mise miiqaadka ayaa lagaga xajinayaa wuxuu idhi kolba midkuu sheego ayuunbaa lagu soconaya hadduu dhaho beledka ha laga xajiyo oo qof waddanka jooga haga xajiyo sidaasaa la helayaa haddii uu dhaho qof miiqaadka jooga haiga xajiyan oo agga miiqaadka xajka haka gudana xaggaas ayuu markaa qofkii kaga xajinayaa oo saasaa lagu camalfalayaa maxay labadaa isku mid maaha qofka waddanka ka xajinaya qofka miiqaad ka xajinaya dee way kala kharash badan yihiin xajkuna ajirkiisu wuxuu kolba ku xidhan yahay intuu kharashka uu noqdo ajruki calaa qadri nasabik waa kii nabigu alayh sl slam caaisha ku yidhi marka dardaarankiisa kolba siduu yahay ayaa lagu camalfalaya hadduu iska ilaaqo oo uusan meel laba sheegin miiqaat iyo beledtoona uun sheeginna miiqaadka ayaa laga xajinaya maxaa yale taasaa ka kharash yar darajadii u hoosaysan ah wuxuu ihi waxajaة اislaami xajadii islaamku min ra'si اlmaali raasa maalka unbay ka baxaysaa fain awsaa biha haddaba haddii uu dardaarmo xajadii islaamka min raasi ilmaali raasamaalkii hadduu ka dardaarmo aw اulu ama ulukii laga saaro cumila bihi waa lagu camalfalayaa wain alaqa alwasiyata haddii wasiyadii iska ilaaqana oo uusan waxbaba sheegin oo iska sii daayo wasiyadii famin raasi ilmaali raasamaalka ayaa lagaga xajinayaa waqiila waxaa la yidhi min aului uludka ayaa laga xajinayaa wayuxaju kolkaa waa laga xajin doonaa min almiiqaati miiqaadka ayaa laga xajin doonaa wuxuu ku yidhi taasi waa xajadii aan soo tilmaana waa tii sunaha ahayd tanna waa xajat اlislaam waa xajadii waajibka haddii qofkii eh, uu dardaarmo in laga xajiyo ama uusan dardaarminba waxaa weeye waa laga xajinayaa qofkii haddii mar xajat اlislaam ay ku waajibtay oo xoolo asagoo le uu dhintay isagoon soo xajinin raasamaalka xoolihiisa ayaa laga xajin doonaa la egi mahayo ulu loo egi mahayo rasamaalka ayaa laga xajinayaa sida ayuu waajib kasta oo sharciga ku waajiba noqonaya sida cumradii iyo sakadii iyo kafaaradii wax kasta oo lagu lahaa oo xaq sharci ah waa laga bixinayaa tarikadu ka tegaa laga saaraya haddaba hadduu dhaho raasamaalka ha laga soo xajiyo waa lagu camalfalaya dardaarankiisu raasamaalka laga xajinaya hadduu dhaho uluka ha laga xajiyana waa lagu camalfalayaa laakiin mar walbaba haddii ataa uluka ku fillaan waayo waxaa laga dhamaystiraya tarikada inteeda kale laga dhamaystiraya haddii wasiyadu iska ilaaqeen raasamaalka ayaa laga xajinayaa maxaa saasaa asal ah qiil baa wuuu le maya uludka ayaa laga xajinayaa laakiin markaa hore ee uludka uu dardaarmay in laga xajiyo xajat اlislaam waxaa soo ciiiraya wasaayadii kale dardaaranadii kalea soo iiiraya uludka kusoo ciiiraya marka hadduu ku filaadana khayr hadduu ku filaan waayana xajkii xajat اlislaam waxaa laga dhammaystirayaa tarikada inteeda kale marka ayada ah miiqaadka ayaa laga xajinaya weliljnabiyi ajnabigii waxaa u sugnaaday an yaxuja inuu ka xajo can ilmeyiti qofkii dhintay bikayri idnihi asagoon u idmin fi asaxi muctamad haddaan qabanno waaya ajnabiga waxaa looga jeedaa qof aanan qaraabo ahayn qofkaa dhintay wuu ka xajin karaa xajadii islaamka iyo cumradiisaba qof ay isyaqaaneen ama qofuu dar ilaahay uun oga xajinayo wuu ka xajin karaa xajat alislaam sida muctamadka ah biayri idnihi haddii xaj waajiba lagu lahaa qofkaas uu ka xajin karaa biayri idnihi isagoo oon qofkan u idmin oon u fasixin uu ka xajin karaa sida zekadaba looga saarayo haddii qofkan dayn lagu lahaa dayntuu ka bixin karay sooma marka xajada islaamka dayn lagu lahaa oo xaq waajib ku ahaa ayay ahayd markaa waa laga xajinayaa waaya min baabi awlaa qofkii qaraabadiisa ahaana uu ka xajinaya haddii qofka ajnebiga ahba loo ogolaaday inkastoo muran uu ku jiro qofka ajnebiga qofka qariibka min baabi awlakaasi asaga jazman bilaa khilaafin muran kuma jiro weliljnabiyi qofkii ajnabiga ahaa waxaa u bannaan an yaxuja inuu ka xajo can ilmeyiti qofkii dhintay bikayri idnihi asagooan u fasaxin filasaxi muctamad haddaan qabanno wayu'addii alwaariu qofkii dhaxlaha uu ka bixin doonaa canhu meyidkii alwaajib almaaliyi waajibkii xoolihiisa ku waajibay fii kafaaratin kafaarana kaga waajibay muratabatin oo la tartiibiyey wayucimu wuu ka quudin doonaa wayaksu dhar buu ka bixin doonaa fi lmukhayarati kafaaradii la doorgeliyey walasaxu muctamadu waxaa weeye annahu shaaniye annahu waaridkii yuctiqu inuu ka xorayn doono ayadan sidoo kale kafaaradii mukhayarada ahayd wa anna lahu inay u bannaan tahay qofkaa waaridka ah alada'a inuu ka bixiyo waxaan soo tilmaannay min maalihi xoolihiisa idaa lam takun tarikatun haddaysan jirin wax dhaxala idaa lam takun haddaysan jirin tarikatun xoolo uu ka tegay qofkaasi wa annahu shaaniye yaqacu canhu meydkii ka dhacayo low tabaraca waxa aan soo tilmaanay inuu xaggiisa ka dhacayo iطcaamkii kiswadii ah qofkii meydka ahaa low tabaraca haddii uu ku tabaruco ajnabiyin qof ajnabi ah oyna waxba isku ahayn meydkii biacaamin raashin iyo bicaamin raashin aw amase kiswatin arad bixin lalictaaqi laakiin xorayntii maya taasi waxaa weeye ka gudi mayso fil asaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi qofkan halka wuxuu ku tilmaamay mualifku waaridku wuxuu meydka uu ka samaynaya ee waajibaadkii maalig ah xoolihiisa lagu lahaa uu ka bixinaya wuxuu ku yidhi qofka waaridka ah ee meydka dhaxlaya wuxuu ka bixinayaa wixii qofka meydka ah lagu lahaa hantidiisa ee waajib sharci ahaa ee maalan kafaaro ayaa lagu lahaa qofkan kafaaradaas hadday tahay kafaaro muratab ah oo tartiibsan sida kafaarada wiqaac fii ramadaan waxa weeye xaaskiisiibuu ku dhacay isagoo sooman maalin ramadaan dee kafaarada waa muratab waan ognahay waa cidqu raqabati fain lam yajid fasiyaamu shahrayn mutaabicayn fain lam yastaic faicaamu sitiina miskiinan qoor buu xoranaya hadduu awoodi kari waayo waxa weye laba bilood oo xidhiidhu soomi haduu awoodi kari waayo lixdan masaakiin buu quudinaya marka waa kafaaro murataba kafaarada dihaabkana waa saasoo kale kafaarada qatlka haduu qof dilina waa saasoo kale waa kafaaro murataba intaaba marka say tahay wixii waajibka ku waajibay kolba ayuu bixinaya kafaarada muratabka ah kolba wixii la awoodi karo haddii ay kafaaradu ahayd kafaaro mukhayar ah oo la doorgelinaya sida kafaarat alyamiinna icaam iyo kiswo ayuu ka samaynayaa icaam kafaarada dhaarta waan ognaho waa mukhayar qofka waa la doorgeliyey marka saddexdii shay la doorgeliyey cidqigii iyo icaamkii iyo kiswadii wuxuu ka samaynaya icaamkii iyo kiswadii kolba midkii uu rabo sidoo kale addoon uu ka xorayn karaa laakiin inuu cidqi sameeyo khilaaf baa ku jira lakin labada hore khilaaf kuma jiro kafaarada mukhyarka laga hadlaya kafaaradii xoolihiisaba ka bixin karaa wuu ka bixin karaa haddii uusan wax tarikaa ka tegin meydkii way u bannaantay inuu xoolihiisa ka bixiyo sida diintaba xoolihiisa uga bixin karo qof ajnabi ah haddii uu dacaam ama kiswo kafaaro lagu lahaa meydka uu ka bixiyo way asaxaysaa qofkan dhaar buu sameeyey u dhaartay dhaartii asagoon ka kafaara gudanin buu dhintay dabeetana saaxiibkii oon qaraabadiisa ahayn ayaa toban miskiin ka qoodiyey ama toban miskiin ka aradbixiyey isagoo kafaaradii ka gudaya way bannaantah laakiin addoon ma ka xorayn karaa maya citaaqu asagu wuu ka duwan yahayoo kama asaxayo maxaa yeelay waa cibaado waxa weeye uu ka fog yahay niyaabada citaaqu niyaabada uu ka fog yahay oo niyaabadu ma gasho wuxuu ihi watanfacu waxaa anfacaysa almeyita qofkii dhintay sadaqatun sadaqa ayaa anfacaysa wa ducaaun duco ducadaas iyo sadaqadaasoo min waariin qof dhaxla xaggiisa ka ahaatay wa ajnabiyin iyo qof ajnabi ah mualifka halkan wuxuu ku tilmaamaya qofka markuu dhinto waxa anfacaya marka wuxuu inoo sheegay laba shay oo qofkii anfacaysa markuu dhinto haddii laga sameeyo waa camal qofka ka dambeeya haddii uu sameeyo meydkii anfacaysa sadaqadii iyo ducadii haddii xoolo loo sadaqeeyo ama loo waqfo ama masjid loo dhiso ama ceel loo qodo intaasoo dhan meydkii way gaadhaysaa wuu ku intifaacayaa sidoo kale haddii loo duceeyo ama sadaqadaas iyo ducadaas ka ahaadaan qof waari oo dhaxlaya ama qof ajnabi oon dhexlayna dhexalkiisa waxba ku lahayn intaa ha uu sameeyo intaaba way anfacaysaa taasi culammadu way isku waafaqsan yihiin labada arrimood sadaqadii iyo ducadu inay meydka gaadhayso nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam idaa maata bnu aadam inqaطca camaluhu ila min alaaث bini aadamka hadduu dhinto camalkiisu wuu go-ayaa saddex mooyaane sadaqatin jaariyatin oo cilmin yuntafacu bih aw waladin saalixin yadcuu lah sadaqo dareeraysa oo soconaysa waa waqafkii wey ama cilmi la dheefsanayo ee gadaashiisa ama walad saalixoo u soo duceeya xadiidkii sacd bnu cubaadana waxaa ku soo aroray inuu yidhi yaa rasuul allah hooyadee baa dhimatay ma ka sadaqeeyaa nabigu wuxuu hi calayhi الsalaatu wasalaam haa wuxuu ihi sadaqatee u fadli badan wuxuu hi biyaha inaad waraabiso dadka muslim baa wariya xadiidka xadiidkii awareena waxaa ku sugnaaday in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala addoonkii dhintay ayuu darajadiisa kor u qaadayaa jannada dabeetana addoonkiiba wuxuu leeyahay rabbiyow camalkan maxaan ku helay darajadan sare ee jannada xaggay iga timid camalkayga kuma gaadheen markaasaa waxaa laleeyahay biistikfaari waladika lak waladkaagii dembi ilaahay kuu weydiiyey kuu duceeyey ayaa darajada kor laguu qaaday xadiikaasi waa xadii imaam axmed wariye isnaadkiisu yahay isnaad saxiixa ah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين